subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beegantay shan iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee maamulka puntland ayaa marba marka ka dambaysa cirkaas kusii shareeraysa iyadoona magaalada garowe caasimadda maamulkaasi ay buuxdhaafiyeen ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo ay keentay xukuumadda maamulka puntland xilli magaalada qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin ciidamada mucaaradka dadka ku dhaqan magaaladaasi waxay muujinayaan cabsi aad u xoogan iyadoona maanta baarlamaanka maamulkaasi ay kulan ka yeelanayeen xaaladda siyaasadeed ee puntland xilli mucaaradka ay ka hor yimaadeen doorashada jadwalka guddiga doorashada ee maamulkaasi jadwalka ay soo saareen wararkii ugu dambeeyey xaaladda puntland ayaan barnaamijkeena inta badan ku eegi doonaa sidoo kale waxaan barnaamijka ku eegi doonaa dhaqdhaqaaq xoogan ayaa ka socda deegaanada hoos yimaada magaalada buluburde ee gobolka hiiraan xilli gelinkii dambe shalay halkaasi uu ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeyey ciidamada deegaanka iyo sidoo kale maleeshiyada kooxda al-shabaab qodobadaasi xubintii kalmaan iyo wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kalayo falqaynta wararka أقول heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka baarlamaanka maamulka puntland ayaa maanta la filayaa inay go-aan ka soo saaraan doorashooyinka lagu murunsan yahay ee madaxweynaha maamulka puntland uu doonayo inuu ka qabto deegaanada maamulkaasi xilli mucaaradka ay ka digeen jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka maamulkaasi baarlamaanka ayaa la filayaa in maanta sida qorshaha uu yahay go-aano ay ka soo saaraan iyadoona kulankii ugu dambeeyey oo ay yeelanayaan uu yahay maanta islamarkaana fadhiga baarlamaanka lasoo xiri doono hase yeeshee wararka lasla dhex maraya ee deegaanada puntland ayaa sheegaya in baarlamaanka ay doonayaan in ay ku raacaan guddiga ee doorashooyinka maamulka puntland go-aankii ay soo saareen oo ahaa jadwalka doorashada islamarkaana muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni arintaasi oo si weyn ay ugu soo horjeesteen xubnaha mucaaradka maamulkaasi ayaa waxa ay wararka sheegayaan in xiisada magaalada garowe ay cerka isku sii sharartay islamarkaana xukuumadda madaxweyne deni ay magaaladaasi soo dhoobtay ama ay keentay ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo laga soo daabulay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wadooyinka waaweyn ee magaalada garowe waxaa lagu arkayaa ciidamada iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka iyadoona ciidamo kasoo horjeeda mucaarad ciidamo kasoo horjeeda xukuumadda siciidanina ay ku sug yihiin qeybo ka mid ah magaalada garowe caasimadda puntland taliska ciidamada danab oo markaasi mucaaradka ku ah siciidani ayaa waxay kasoo horjeesteen jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka si kastaba ha haatee ismada maamulka puntland ayaa iyaga laftooda iskhilaafsan waxaana la laayahay cid markaasi xalka eh, xaaladda siyaasadeed ee kacsan ku dhaqaaqda isla markaana xalka keenta waxaa dadka deegaanka ay sheegayaan in ismadiiba ay iskhilaafsan yihiin mucaaradkii iyo xukuumaddani ay isku dhegan yihiin isla markaana ay balaa yihiin cid arrintaasi eh, ka shaqaysa xalkeeda waryaheena saciid xasan faarax ee ku sugan ee magaalada garowe caasimadda puntland ayaan wax ka weydiinay xaaladda siyaasadeed ee puntland iyo sida uu xalka noqon karo iyo baarlamaanka maanta go-aanka laga filin karo ehm, farxaanow waa mahadsan tahay ehm, saaka waxaa garowe ka furmaya ka fadhiga ugu dambeeyey baarlamaanka puntland kaasi oo wax badan bulshadu ka sugayso baarlamaanku inay muddo toban seera u sameeyaan xukuumadda inay ku raacaan jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinku iyo inay eh, halkaasi duufaanka ay soo saari jireen oo ahaa eh, in doorasho la aado ay soo saaraan sanadka baarlamaanka wax badan baa ku xidhan eh, ayaga laftigooda bilowgoodii in baarlamaanka lasoo doorto waxay ku eeg tahay dhammaadka bishan marka waxyaabo badan baa saa ka socda madaxweyne halkaas ku hadli doonaa sibadeedu ka jeedin doonaa wuxuu kaga hadli doonaa xaaladaha guud ee dagaalada puntland ka jira noqon doonaa nabadkii xukuumadiisa intuu soo socday sidoo kale saarada eh, ayaa puntland ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay oo doorashada ku saabsanaa eh, oo ka hadlayay eh, dadaca la qabanayo isa lo aadayo iyadoo laysku hayo oo doorashada weli markaasi uu qaadi ka taagan tahay guddiga ayska sheegeen xukuumada ay si doonayso macaalka si gaar ah ay doonayaan xisbiyada qaarkood ay si kala doonayaan marka eh, xaaladahaasa ka socda eh, xaaladaas ka taagtaagan yihiin ciidamaa jira eh, xukuumaddu ay garow keentay oo ka keentay boosaaso iyo dhinacaas oo doonayso ammaanka magacadana ay sugaan saynu ognahayna dagaalka labaatankii juun ka dhacay garowe ciidamo nabadooda la keenay oo bnb hasta bay ahaayeen ciidamada ammaanka ee baarlamaanka sugaya intuu furnaa marka waxyaabo badan baa safaanu jira laakiin bal waxaanu heegi doonaa khudbada maanta madaxweyne siday noqoto iyo baarlamaanka kalfadhiga marka ay ku furmo berito jandar dhanka kale ismada gobolka bari iyo sidoo kale kuwa nugaal ku suganba waxaa jira khilaaf aada u xoogan oo soo kala dhexgalay maxaa shirarkoodii soo baxay iyadoo la ogyahay in marba marka ka dambeysa ee qoraallo iska soo horjeeda ay soo saarayaan waana waa mahadsan tahay saynu ognahay garow waxa ka socda shir ay leeyihiin ismada qayb ka oo sidaa sheegtay khilaaf ayaa jira eh, ismadii eh, intoodii badnayd eh, way ka maqan yihiin islaan ciise oo gobolka ugaala iyo islaan bashiir oo gobolka muduga ah iyo sudaanka oo dhinaca sanaaga ah waa maqan yihiin iyo weliba ismo kale oo qayb kamida ah waa maqan yihiin ismo uu boqorka hogaaminaya shirgarowa uga socdaa welina lama sheega waktiga wax soo saari doonaa laakiin shir baa u socdaa shirkana xaalada doorashaad intaada oga hadlaya shirkaasi oo socda ayaa habeen hore doorashooyinka soo saareen war ka duwan warkii la filayay in afartan ah, iyo dheeraad wakti ah ay xukuumadda ugu dareen waktigan ay doorasho ku qaban doonaan marka shirka iyaga waxa laga sugayo ay soo saari doonaan hadda lamama garan karo sababtoo ah dee guddigii siday yidhaahdeen oo sheegeen mucaaradkiina waxay yidhahdeen ma yeelayno marka baarlamaankan hadda hadda ayuu furmay bal hadda ayaala fiirinaya dhinaca wuxuunu dhaqaaqaa nin baarlamaanku warka dowladwaraxaasna soo saaro oo uu sheego in doorashada sideeda hore lagu aado iyo sida gudub sheegaan la aado iyo hesi ka duwan la aado marka halkaas wax laga sugaya laakiin ismada dhaqanku khilaafka dhexdooda soo galay waa mid aada usoo baahay mudooyinka u dambeysay oo shir sidan oo kale mar hore ay ku ballameen waa lagu heshiin waayey waa baaqday haddana mid aan lagu heshiin oo qayb ka mida ah garow ay ku shiraysa ayaa socda isagana xaalada doorashada puntland iyo xaalada deegaanada puntland baa looga hadlay siciid dhanka waxaa la sheegayaa mucaaradka in ciidamo ay magaalada keeneen garowe halkaasina laga cabsi qabo in ay ciidamadii puntland ee maamulkii iyo kuwa mucaaradka ay ku dagaalamaan siciid madaxweynaha puntland maalmihii lasoo dhaafay ciidamada uu kasoo qaaday boosaaso ayaa guud ahaanba magaalada amnigeeda la wareegay maxay dareemayeen dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada garow waxaana waa mahadsan tahay shacabku dee cabsi fara badan bay qabaan oo sidan ehm, labaatankii juun dagaal aan la filanayn oo aan shacabka ku talagelin bulshada ku talagelin baa hal mar ka qarxay garowe kaasi oo xukuumadda iyo mucaaradka u dhexeeya laba ciidanoo puntland ka wada tirsanana ay isku dagaaleen marka sidii oo kale haddii doorashada lagu heshiin waayo in xaaladda isbedesho oo dagaal ay noqoto waa shacabka ka cabsi kara waxyaabaha ay aadka u hadalhayaan oo isweydiinayaan baana ka mid a Eh, qof kastoo aad aragtaa wuxuu kuleeyahay war nin huseen la yeelay eh, war saxan oo lagu heshiima laga soo saaray eh, maogtahay marka waxay isha ku wada hayaan bal sida la aadi doono ise la yeeli doono bay isha ku hayaan laakiin cabsi badan baa jirta oo laga qabo bal in dagaal ka darxo iyo in inkastoo mucaaradka markaad waraysato oo aad wax weydiiso ay kuleeyahan dagaal uma socono xukuumaddana ay leedahay annagu dagaal uma soconne mucaaradku waxay wadaan ha joojiyaan eh, doorasho qofkii codaan rabnaan dalka gelino shan iyo labaatan sano ayay puntland ku taamaysay doorasho qofkii codaa qabato oo shacabku ay soo doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo baarlamaanka marka siduun baan u soconaa eh, waxaan ku darnay oo hadda eh, sheegta gudub sheegaan waa waktiga lagu diyaar garanayo uun maaha qalabsi maaha waktiga ugu qaban karo marka haddaada kan cabsi badan baa jirta ismadii puntland ayaa iskhilaafsan hogaankii maamulka puntland iyo mucaaradkii ayaa iskhilaafsan xaalada puntland markaad eegtid saciidow siday kula muuqataa walahi horta puntland eh, khilaafkeedu hadda eh, iyo ka horba waa jiri jiray eh, waana iskhilaafi jireen waktiga doorashadana saanabkaa la isku khilaafi jiray laakiin xalun baa la gaari jiray mar walbana ismada dhaqanka ayaa xalka gaari jiray laakiin sanadka waxaad moodaa ismadii la ishayaan saasay tahay haddana iyadoo khilaaf jiro oo ismada laftigooda tagto sahayaan oo waxaa lagu heshiin jiray warniga shacabka iyo dalkeenna iyo deegaanada maxaa u dara intaynu eegi lahayn dhowr qof oo siyaasiyiin oo danac ah gaara wata aynu fiirino danta shacabka marka waa dhici kartaa in isbedel ay sameeyaanoo lagaba heshiiyo oo doorashadan waqtigeeda lagu qabto ama waqtiga hadda guddiga soo saareen lagu qabto kadibna doorasho saas lagu qabto heshiisna uu ka dhaco kaasina wuxuu ahaa waryaheena siciid xasan faarax oo markaasi aan wax ka weydiineynay xaaladda siyaasadeed ee puntland oo kacsan iyadoona walaaca xoogan laga muujinayo khilaafka u dhaxeeya hogaanka puntland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka maamulkaasi iyadoona wararka ay sheegayaan in baarlamaanka maamulkaasi maanta go-aan ay soo saari doonaan xaaladda puntland iyo muranka ka taagan doorashooyinka madaxweynaha maamulka puntland ayaa khudbad dheer ka jeedin doona fadhiga baarlamaanka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka haddaan la eegno deegaanada hoos yimaada magaalada buluburde ee gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo jicibow waxaa shalay ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku garab ah iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab dagaalkaasi waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoogan oo labada dhinac soo kala gaaray iyadoona al-shabaab la sheegay in ay markaasi ay goob isku aruursanayaan ay ciidamada dawladda weerar ku qaadeen iyo dadka deegaanka halkaasini dagaal xoogan oo gaaray oo socday saacado badan uu ka dhaxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dagaalkaasi guulo ka sheegtay waxayna saakii wararka sheegayaan in xaaladda deegaankaasi laga dareemayo cabsi aad u xoogan maadaama dhinacyada halkaasi weli ay isku hor fadhiyaan oo ay socdaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka mudooyinkii dambe gobolada hiiraan galguduud iyo sidoo kale mudug iyo shabeellada dhexeba waxaa ka socday abaabul dagaal oo ay wadaan dadka deegaanka ee ciidamada dowladda iyadoona dagaaladaasi mararka qaar ay ka dhashaan khasaare iskugu jira dhimashiyo dhaawac al-shabaab ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolladaasi gacantooda ka baxeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka dowladda ay ku qaaday maliishaadka kooxda al-shabaab waxaana markaasi gacantooda ka baxay deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobollada maamulada galmudug iyo hirshabeelle deegaanka jicibow oo ka tirsan gobolka hiiraan isla markaana hoos yimaada ee magaalada buluburde ee gobolkaasi ayay wararka sheegayaan in saaki saaki laga dareemayo dhaqdhaqaaq xoogan oo ay markaasi ay wadaan dhinacyada halkaasi isku haye ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku garab ah iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab gabagabada barnaamijka falaqaynta ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaani ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa allay leedahay war kalamaane eh. qaandhow iyo shimbiro qaaqle iyo qalowla soo yaacay eh. uun rayska quullaha fagtiyo qarandi meel taagan eh. quraanyada harkii qololabtoo duurka qoodaysa quuta quuta qoolley ilmaa quba madaawaada qumbilaaga qaaqama badoo dhaxanta qowriira yaxaas qaata quusoo lumbada qaba ogoo jiita arjiqaana qoor yara a toor goranyo qoob dheera qoo farxayna daanyeer qablama kolanya qaashaaran kashintada quwaax iyo hadday qaba ku soo aado qalbacyada u kala daadisoo qurubba meelgeyda jiir qoda abuurkoo lunkan qarinay oondu nuugnayd eh. kun yar meesha kala soo baxo qadiyo beerrayda khawaariijta eh. yaab kale intaan u qalqaalaynay qaniin eh. iyo kudkuda hoose iyo qaatillaa kacaye qormacay qowl iyo intii qalafna gaarsiiday ama qaranka soomaaliyeed qoorta uga duuban qorshahay wadaan iyo haddaan qira xumaantooda dad qabyaalada ay madax marto qayliyaa jiree rag qaldamay qabiil iyo intaan qoysku daba joogno dowladnimo qabkeedu ma fadhiyo qaabkan ay tahaye mikrofoonka qabayaan murtidu qiira i dilin aryaa raadiyo kulmiyaanka maqli jira boorta woojaha dey inta qaalinkeenni hola kale ku guurto quranjiyo shimbila xumi isuuqayla geyste qabowraadin mayne waralla u naxariista abwaan cabdi bashiir inabuur hadda ka horyaabay wuxuu yidhi qabiilkaynu aasnaa qabrigiisi loo dhacay ku qaraabtayaashii ayaan quusan weliyo haatan soo qufaaye adiga bislo waxaa kalood ka tagta qurunya afmiinshaar waydinku qarsooniyiin waxna soo soomaad qabataan eh? waxna soomaad qabataan abdulwada nafta weliba ku tabtay eh? dadweynihii qumanaayow kiradii eh? iyo dhiiggii xaggee baad ku qariseen wareer aniga lafteeda waxaan jiray qortaadan dheeri lagu qoray cabaadya markaad xaggayga usoqalloocisabay mallaqda iqabata arya adiguna waxaad ka tagtay qabriga Ah, hortiida qaaraade balinaad eh. qaboobiyo qaadirkey ha ku geeyo war cabdulow bashiir siyaasadda puntland oo qir qirta marasu iska maaweelinayaay eh. adiga jacaylka maxaa kugu qasbay warbowl siyaasaddan wax ka garan maysaanniine eh. guddiga doorashooyinka puntland beeg jadwalkii doorashooyinka ay soo saareen bil bayna dib u dhigeen wakhtigii laysku ogaa doorashadana qof iyo cod weeyay yidhaahdeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba hal maalin baa la wada dooranahayaa hadda doorashada puntland iyadoo isku halkan baad cirkaa maraysaa dimuqraadiyadiie kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay ninaan saaxiibanaha waxaa la weydiiyey bal siyaasadda buntland xaggee maraysaa wuxuu ku jawaabay kan kan kaas aabbakeen raacaa war abdikuusa wali kale dheegi jiray kan miya kaas miya kee waaye kursigaa aryadhaha war ma haysiina siyaasadda deni waa ku cidloobo intii kale dhinacay martay waxaan maqli jira maxaa keenay kaaligay inaan noqdo waa kadeed adduunye war maydaa fahmin haddaa maqli jirteen hebel weliirisaa lagu xidhay hadda siyaasaddii puntland waa laga waalay warwar mahaysaana waxaa la yidhi jinniyaa hadda ka inta xaaba guray oo ku badatay oo qaali waayo dhulka ka jari waayey oo mar kale sii badiyo haddana ku sii daray war waa soco weyne aan odhanna miyaada maqli jirin war waxaa kaloo la yidhi salsal hayga yaallay allow soco kareena waan walaweyney awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay waaqlow waxaan hubaaho aadanbayn ku sheegin ayaantaan mujaahid madaxweyne muuse biixi iyo mujaahid wasiir maxamed kaahin afkooda waa laga nabadgalay war cabdikuusoo maada hargaysa tagi war ma habar shiish baa ku dhimatay war waaqlow hargaysa sidii hore ma ahane hadda cirka waa la fiiri karaa baddaan la eegi karin bowlaascaano haddaad joogto ciriya badba waa fiirin kadhawarwar waad fiirin kadhaa war buntland warkamahaysiina mucaaradka waa shireen markii gudiga doorashooyinku jadwalka soo saaray wasiirkii hore ee maaliyadda buntland xasan shir abgaal oo hadda ah musharax madaxweynena wuxuu yidhi muddo kororsiga aan ka digayna waka go'aanka gudidana waxaa lagu fashilinayay shirka salaadiinta waxaana looga hortegaya go'aamada ka soo bixi doona marka war iyo dhammaantii xaaladdu waxay maraysaa kan miya kaas miya kee waaye kursi xisbiga bowma xasan shilaab gaal heesta qaadahaya wallee aaranjaan odaga waa kale irdhoobe war kalamaanay war ma haysiine eh. qoladii monitor group ee la dhihi jiray arrimaha soomaaliya ay dabagalaan eh. warbixin boqol bogay ay soo saareen eh. wax la ogyahay iyo waxay rabaanna waa ku sheegeen horta waa xarfaano warbixinta waxay ku bilaabeen al-shabaab cariiri badanaa la geliyey muddooyinkii u dambeeyey taasna sida la ogyahay qof walbaa la socda haddana waxay ku sii dareen al-shabaab weli sidoodii ay u dhisan yihiin horumar la sheegi karana lagama gaarin haddana waxay kusii daba qabteen eh. al-shabaab amiiro badan baa laga dilay eh. haddana waxay sii raaciyeen eh. weli nimanku waa dhisan yihiin marka warbixintooda markaan akriyay waxaa igu soo dhacay nin shaylilaahi la yidhaaho saaxiibkay ah oo ayaan dhoweyd gabdha u shukaansan jiray sawiradooda hal meel isugu keenay kadibna facebook soo dhigay oo ku soo qoray gabdhaha ila dhashay iyo gacalisadayda kadibna gabar kasta waxay isu qaadatay gacalisada la sheegaya inay iyada tahay inta kalena asaga la dhasheen war calaa kulli xaal warka murutino gruub markaan dhegaysta waxaa iga soo baxday runaa sheegin beenna ha waxaad sheegtana ha waayin war waayeelkii hore soomaalidu waxay ku ducaysan jireen eh. ilaahow haa iyo maya hal meel hanooga wada yeersin aryadhaha walee hore looma dhihin eh. munaafiq muslim iyo gaal eh. marba miidow la soomirta munaafiq muslim iyo gaal marba miidow la soomirta war abdulla waxaad ka tagtay gurub munitar wala meel warbow munitarkaan la sheegahayo wax soomaaliya ku jidhaa naw waan waa baa lagu yidhi war somalilan miya aqoonsadeen dabagale gabdhihii reer hargeysuu jeelka ku ururiyey war cumar wuxuu yidhi dhiilkaaga maran sida halka dhaafi maysidii waa salaadarbine wuxuu yidhi inkastoo aad nuugtana kumana xadridi dherigi nafsi nafsii u dulyaale warwaaqloodna waxaad ka tagtay aryadhaha kale maanay war ma haysiinoo waxaan loo jooginaad ku meeraysatiine bariga waxaa muqdisho iyo hargeysa laga dejiyay boqol dhallinyara jiraaho qaarkood toban iyo shan sano magafayaal u xirnaayeen kii ugu horreeyana mugow dayuurada ka soo dega dhulkow inyar ku dhambacaadsadow sujuuday ciiddana waa dhunkada hadda dadaan dal shisheeya dhibaato ku mudanin dalka hore u manaxaane ambasadoor maryan yaasiin jaamac oo ah ergiga madaxweynaha u qaabishan arrimaha muhaajiriinta iyo xaquuqda caruurta aad dadkan dadaal badan ku bixisay iyada naftirkeedoo warrantana waxay u maha mahad celisa xafiiska madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda waxayna sheegtay intuba inay kala shaqeeyeen war abdulow ambasador maryan yaasin wanaagga dhisaha qumaha dhowraha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhoor ya halyeemarohaye waalwalaweynay annagu yaabnaya xaggaanala aadiin war kalamaanay ambasador maryan yaasiin waraysi uu ka qaada ayaan la xuseen cabdiyaan dhegaysti waxayna ka sheekaysay dhacdadii westigate oo iyaduna ku dhaawacan dhactay wadaadkeediina ku dhintay aadna waan uga qiirooday markay ka sheekaysa wixii dhacay iyo nimankii meeshaa galay siday u dhaqmayeen ka horna waxaan dhegaystay hooyadeed xalima cabdi caruush oo ayada laftirkeedu ka sheekaynaysa maryan aabbaheed oo ay geeri iyo nolol ku weyso aysan meeluu ku dambeeyay ilaa hadda aqoonin war mid ka ah dhallinyarada ay ambasadoor maryan yaasiin ka soo furdaamisay xabsiyada liibiya ee dalka dib loogu soo celiyey wuxuu yidhi shan iyo toban ku xirraa liibiya maantana farxaddeeda lama soo koobi karo markii aan samaacadaha diyaaradda ka maqlay waxaan joognaa muqdisho si alla si aan diyaaradda uga soo degay ma aqaan sababtoo ah farxaddiyaa iga tan badatay wuxuuna kalou intaas sii waxa dawladu ay qabato qof iyo qabiil midna ma qaban karaan calankiiyo dalkiiyo dadkiiyo manabad baa dibadahan ku raagay ma yidhi aryadhaha dhammaan dhallinyarada la keenay waxay dhaheen beryaan kala maqnayno waan idin basaasne bulshayahay ma nabadba bulshayahay ma nabada warkalamaanay war ma haysiine dowladda kenya go'aan soomaali badan looga baahan yahay ayay qaadatay waxayna si cad u tiri cid kastoo shabaabka baqaysa nalama shaqayn karto eh. warwarkaa ku soo boodine cid kasto shabaabka baqaysa shaqaalaha dowladda kama mid ahaan kartay dhaheen war kuwa badanoo innaga xafiisyada noo fafadhiya oo wejiga duubtaa jira aryadhaha anigu waxaan ba xafladaha iyo fagaaraha mugin la isugu tago kuwa faysmaski karoonaha soo xirta warwar mahaytangolma mayba kumid ah oo dawladda inshaqayta eh. magaagiyo lahayagmee maga kala haafado ka degan war waxaaba jira kuwa kaloo dawladda u shaqeeya oo eh. qaarkood xitaa hay-adaha amniga ka tirsan yihiin oo eh. marka shabaab lasoo hadal qaado ku dhahaya saaqaasana gelin afaarahaas annagu ma galneen waar nin kula jooga laba xantaa miyay ku dhaheen bawma kuwa garan waa ka qariyaa war bur haddaan loo kala bixin oo layskala shaandhayn xaajadu toosin mayso war warkan waa idinka wanyahay ku soo boodinine dowladda kenya macallimiintii gobolka waqooyi bariya codsaday in shaqada meel kale loogu bedelo cabsi ay shabaab ka qabaan awgeed dhammaan toose shaqada uga ruqsaysa bixisay waxaana loo sheegay cid shabaab ka baqaysa inaysan dowladda usii karin war wixii wanaagsan waa looga daydaahe eh? qodobkaas inaan ka qaadanna sowma fiicna warbow magaalada xudre gobolka bakool shabaab waa ku hareersan yahay qofna kuma dhex karaan sababtoo ah maca baa laga mamnuuca inay gudaha u soo galaan war sida bakool ilaa u dhaqmaan magaalooyinka kale soomaaliya shaftoodu kama dhammaanayso sababtoo ah ciyaalkii iyo islaamiyaa u degan war laba jiro fuushan yahay lama xantaa la yidhi haddaan khawaarijta naagahooda iyo carruurtooda layska fogayn wax adallaan shartooda laga nabadgelay allana waxa uu yidhi how tusbax go'oo laasii tira u baahan tooglaamaad tusbax go'oo laasii tira u baahan tooglaamaad war cabdullow saaxiibkii axmed cabdullana wuxuu yidhi maamadii dhashaa joogtayoo dhoorrihii qabay fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo